الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxa aynu ku dhex jirnay baab altafliis walxajr baabkii ka warramayey qofka caydhooda iyo ka la xajrinayo ama laga hakinayo maamulka qofka waxyaabaha loo xajriyo ama loo hakiyo waa arrimo dhowra ah baynu soo nidhi waxaa ka mid ahaa inaanu qofkii qaangaad ahayn ama uu sabi yahay marka heerkeebaa la odhan karaa qofkii uu ku qaangaadhaa waxyaabaha qofkii la odhan karo uu ku qaangaadhay ayuu xusayaa markaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala cabdillahi ibni cumar wuxu uhi waa xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo afartan curidtu waxaa la ii bandhigay cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa lay hor keenay yowma uxud maalintii uxud sanadii saddexaad hijriyada wa ana bnu arbaca casharata sana anigoo afariyo toban jira anigoo afar-iyo toban jira ayaa lay hor keenay nebiga falam yujiznii imuu fasixin imuu sii daynin si aan u galo dagaalka waxa uu doonaya inuu galo dagaalka waana afariyo toban jir wa curibtu calayhi nebigaa lay hor keenay yowma alkhandaq khaswatulkhandaq dagaalkii la odhanayay sanada shanaad hijiriyada wa ana bnu khamsa casharata sana anigoo shan iyo toban jira ah, fa ajaazanii waa isii daayey oo gal buu idhi dagaalka waxaa laga yaabaa sanadaha haddee isku marka la isku buuxbuuxiyo ilantanna waxay ahayd sanadii saddexaad marka afraad baa ka maqan meesha marka la isku buuxbuuxiyu shan iyo toban noqonaya wa fii riwaayati lilbayhaqiy falam yujiznii in nebigu ima sii daynin walam yaranii imana arag balaqtu inaan qaangaadha imu arag sababtu ii sii dayn waaye waxay ahayd wuxuu ku qancay inaanan qaangaadhin bayhaqi baa wariyey wasaxaxahumaa ibnu khusayma macnaha walam yaranii balaqtu waxaanu ii arag inaan qaan gaadhay mar haddii aanan gaadhin shan iyo toban ibnu cumar waxa uu leeyahy nabigaa lay hor keenay calayhi salaatu wasalaam aniga oo afar iyo toban jira dagaalkii uxud iska joog buuhi adeer weli mukalaf ma dadkii jihaadka lagu waajibiyey ma ihin sanadii shanaad haddii lay hor keenayna anoo shan iyo toban jira waxa uhi markaana waad hawlgeli kartaa waxaad halkaa ka arkaysaa oo xadiidku daliil uu yahay heerka lagu qaangaadho siday gaaladu sheegaan inaanu sideed iyo tobanka ahayn laakiin shan iyo tobanka uu yahay waxaa labadood ka arkaysaa ciyaalkii asxaabtu ciyaal ma ahayn rag waaweyn bay ahaayeen rag waaweyn jidhkana ka ciyaal bay ahaayeen qalbiga iyo caqligana qaar waaweyn bay oo fakan lahaa oo firdhan lahaa <coughs> waaya ya kacab ah aniyo kacabkaa waynu soo dhaaf xajara calaa mucaadin maalahu wa baacahu calaa dayn ah. kanuu midi ka horeeya kaama inaan soo marin miya wacan kacb bni maliki can abiih ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu xajara waxa uu hakiyey maamulkii ka xidhay calaa mucaadin mucaad binu jabal maalahu maalkiisii buu ka joojiyo mucaadow kuma tasarufi kartid buu hi maalkaaga wa baacahu wasaxaxahu alxaakim waakhrajahu abu daawuuda mursala warajaxa irsaalah waxa uu raajix ka dhigay inuu mursal yahay oo aanu mawsuul ahayn marka waxa uu tilmaamayaa mucaado gashigii ku batay oo uu ka batay wixii lagu lahaa sidaa xoolihiisii wixii lagu lahaa baa ka batay sidaa daraaddeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi mucaadow iska dhaaf inaad tasaruftood wax dhaqdhaqaajiso lama ogole waxaad yeelaysaa waa la iibinayaa intanoo daynlayaasha ayaa loo iibinayaa waa haddii maaragtay sida laftigu tilmaamaya waa saas wey waaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa cidda mas-uulka ah ee maamulka ummadda u matelaysa ayaa xaq u leh inay xajrigan samayso sidaa uu nebiguba sameeyey waxaa oo xajrigii la samayn karaa oo qofkii maamulka laga xidhi karaa marka gashigiisu ka bato ee xoolihiisa laakiin haddii xoolihiisu badan yihiin maya haddii intaan maamulka laga joojinin qofka uu tasarufaad sameeyo tasarufkiisaasi waa sax weyn goorta qofkan laga dul qaadi karo hakintan la hakiyey ee maamulka loo diiday waxa weeye marka dayntii la furdaamiyo ama ha laga saamaxo ama ha iska bixiyo waxaa bannaan dayntii noocan ahayd in lagaga bixiyo sekadii qofka kol hadduu sidan u gashiyoobay ah, saasoo kale dadka daynlayaasha ah marka ay waxaan ka qaataan u haysto waxa kale inay ka sugaan oonay dhibin oonay cadibin weeye sidaasuu tilmaamay mufliskiibuu kaa hore ahaa ka dambena qofkii sabinimada looga hakiyey buu ahaa sabinimadiina waa taa aynu soo aragnay وعن caطية الqرdي رضي الله عanه qاal waxa uhi curidnaa waxaa nala horgeeyey عalى النabiyi slى الlaه عalayhi وasلم nebi mxamed baa nala horgeeyey ywma quraydata maalintii reer bani qurayda ninkani reer bani quraydo yahuuddu ka mid ahaa iminka wuu islaamaye laakiin waxau hi markii qolada yadii la qabqabtay reer bani qurayda ayaa wixii rag ahaa rasuulka la horgeeyey curibnaa cala nabiyi yowma qurayda maalintii qurayda yahuudda la qabqabtay wixii rag ahaabaa nebiga la horgeeyey fa kaana wuxuu ahaa man ambata qofka timaha hoose soo saaray qutila waa la dilayay qofka timaha hoose u soo baxeen waxaa loo tixgelinayey in uu yahay qaangaad kow baa laga siinaya ina waa gaaladii waman lam yumbit qofkaan timaha hoose usoo bixin khulliya sabiiluhu jidkiisaa loo banaynaya macnaha waa la iska fasaxayay si uu isaga ceesho waa tabi yar baa la odhanayaa kani mar maradaas timaha hoose usoo bixin fa kuntu waxaan ahaa buuri waa ninkan xadiidka warinaya minman dad baan ka mid ahaa lam yumbit aan soo saarin timahahood macnaa aanay usoo bixin fakulliya sabiilii jidkaygii baa la ii baneeyo waan iska dhaqaajiyey malagu wuu isigay waan iska nabad galay nimankaa reer banu qorayda e waxaa niman yuhuud ahaa inkaan ku dhacday oo nebiga iskaga baxay ballantii calayhi salaatu wasalaam markii gaashaanbuurtii la kala food qaaday ayuu nebigu asxaabta ku yidhi war nin tukan kara casarka ma jiro ilaa reer bani quraydo la gaadho reer bani quraydo markii la gaadhayna waa kuwii sacad yidhi xukumkiisaanu aqbalaynaa sacad sacadow ninuu cadhaysan buu ahaayoo meesha ku dhaawacmayoo waxaan xukumay buu idhi in wixii raga la laayo wixii maatiya ama dumarana la addoonsado dabeedna yaa rag ah de waa wixii qaangaaday ila wixii kale waa ciyaale wixii qaangaadhay iyo wixii kale markii la kala saarayey waxa la banaystay cawradii oo la yidhi bal qofka ha la eega bis nabastiisa timaha hoose timaha hoose la eegaa ah, haddii ay usoo baxeen nin weyndheh oo xagga birta ayuu dugsanaya haddii kaleonay usoo bixinna ah, waa sebi xadiidkani waxa inoo tilmaamayaa qofka yar iyo ka weyn waxyaabaha lagu kala farqin kara inay ka mid tahay timaha hoose waxyaabaha lagu kala farqin kara ay ka mid tahay marka qofku haddaanu heerkaa gaadhin xoolihiisii loo dhiibi maayo waxaanu ka mid yahay carruurta wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum arrimaha dhowra buu qaangaarku noqdaa qofkiioo shan iyo toban u buuxsamaa waynu soo aragnay xadiidka ah waaya qofkiiu shan iyo toban qaangaar waa ku noqon karaa midda labaad inay timaha hoose usoo baxaan waa inagan maraynaa xadiidkaana waaya midda saddexaad waa qofkiioo biyii taraf ka yimaada rag iyo dumar mid kasta aaday oo dee macnaheedu waa inuu qaan qaangaadhay waa inuu qaan gaadhay kol haddii u dhali karayo oo isku ixtilaamo gabadhii waxa ay la dheeraad tahay dhiiggii caadada inay hesho laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar gabadha salaadeeda ilaahay ma aqbalayo haddii aanay isasturin kol haddii ay gaadhay waktigii xaydka marka waxyaabahaasoo dham waxyaabaha lagu qaangaaraya daabaa lagu qaangaari karaa iyo tayada uu qofku yeelanayo intaba ah. islaamkeenu saasuu tixgeliyey sakiirku ama ilmaha yari waxa uu leeyahay axkaam madkuuratun fii kutub lfiq fii baabi alxajri baabka xajriga markay fuqahadu ka warramayaan ayay axkaam iyo tafaasiil dheeraad ah sabiga iyo agoonka ka sheegaa waxaa ka mida in loo ilaaliyo xoolihiisa in loogu shaqeeyo wixii dan u ahunbaa loogu shaqayn karaa waxay intaasoo dhammi soo hoosgelayaan wayas'aluunaka can ilyataama qul islaaxun lahum khayr hadday agoonka kaa waraysteen waxaad u sheegtaa wixii dantiisa ahun maaha wixii dhibaato ku ah sadaqa lagama bixinayo lagama bixinayo eh, sooryo goyn iyo loogid iyo waxaa noocaas siyaarana hadalkeedaba daah axaniyo fide waxaasoo dhan laga bixin maayo waxa laga bixin karaa un sakaatulfidrigi iyo sakadii xoolaha iyo daa wixii u cunay walaa taakuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inahu kaana xuuban kabiiraa aad baa qur-aanku uga dayriyay agoonka iyo inaan xoolihiisa lagu xadgudin وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nebigu waxa uhi laa yajuusu uma bannaana limra'atin ruux dumara cadiyatun inay wax bixiso ilaa biidni zawjiha ninkeedoo fasaxo mooyaane ninkeedoo fasaxa mooyaane gabadha uma xalaal ahaa inay wax bixiso wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa laa yajuusu lilmar'ati gabadhii uma bannaana amrun fii maalihaa maalkeeda arrinkuma leh amrun fii maalihaa maalkeeda amar kuma leh idaa malaka zawjuha ninkeedu marka uu hanto cishmatahaa Ehm, xilaheeda ah, xilaha aan idhaahno mar hadduu xilaheeda hanto xila ay u noqoto xoolaheeda arinkuma laha isagay kala weydiin afsoomaalidu ah, xadiiskana qabsadeen <clears throat> waaya xadiiskana waxa uu tilmaamaya ama axaadiisan ee fasiraysaa aayadda ilahay uli arijaalu qawaamuuna cala nisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacd maadaama raggii dheeraad ay ka leeyihin dumarkii iyaga hogaaminta qoyska iyo maamulkiisa ku fiican marka ninkii guriga iyo qoyska isaga agaasimo ka ah isagaa maamulo ka ah isagaa looga dambaynaya arrinkeen wanaagsan waa inuu noqdo islaantuna aqbalkeen fiican saasay dawladi ku socon kartaa dawladda qoysku waaya haddaba waktiga ay doonto inay gurigii wax ka bixiso waa inay raali noqosho ninka ka haysato markan uu leeyahay caiya caiyadu waa waxbixin sadaqa iyo cida waxu loogto iyo qaalaanay bixisa iyo waxaasoo dhan uma banaana ilaa inay fasax ka haysato mooyaane ilaahay baa ku ammaanay ilaalintaa fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilkaybi bima xafida allah markuu ninkoodu maqan yahay way ilaaliyaan gurigooda iyo naftooda intaa u ilaaliyaan haddii haddaba wixii raalli noqoshihiisoo toosa ay u baahan tahay waa wixii buurbuuran ee waaweyn wixiise yaryar ee la iska saamaxa had iyo jeer ee shilimo yaryar iyo raashin bisil iyo in kooban oo qaydhin iyo waxaan yaryara dumarka xaafadu iska ururiyaan laa ba'sa fii dalik inay bixiso xadiidkii caaisha bukhaari iyo muslim ku sugnaabaa tilmaamaya nebigu waxau ihi idaa anfaqat ilmar'atu min طacaami zawjiha hayra mufsida kaana lahaa ajruha bima anfaqat walizawjiha ajru ma kasab walilkhaasini mihlu dalik laa yunqasu bacduhum min ajri bacdin shaya gabadhu marka ay raashinka guriga wax ka bixiso iyadan waxba kharibaysa oo waxuu ka naxaya aan bixinayn waxay leedahay ajrigii qaybtii bixintay leedahay isna qaybtii soo shaqayntuu leeyahay mid walba ilaahay uu dhammaystiraya ka shaqaaleyna waa saas oo kale marka ajrigan la wadaajiyo wuxuu tusin karaya inay wax bixinayso waa wixii markaa dhib yar xadiidkan kale ee isagu uhin laa yajuusu lilmarati amrun fii maaliha idaa malaka zawjuha cusbataha maalkeeda arrinku laha gabadha kol haddii la guursado waxa uu tilmaamaya xadiidkaas inaanay tasaruf lahayn ah, laakiin goortaasi waa goorma waa m haddii la yidhaahdo maalkeeda maalkeeda kii ay iska lahayd waa marka aanay dhammaystirnayn caqliyan ama ay tahay gabadh aan weli qaan gaadhin ile xabad aan weli qaan waa la guursan karaaye oo iyadoon weli qaan oo aan rashiido ahayn oo yar oo xoolo leh hadduu doono xoolahabaa ugu xushay markii uu guursanaye dee isagaa u maamulaya arrinka hadday waalantahy waa saas oo kale haddii caqligeeda iyo xulligeeda haddii ay safiyaad noqoto adugu waxya markii ay maxjuuru calayhiga noqonaysa maalkeeda wax maamula kuma laha ninkaa uhaynaya amaa haddii wax sababi aanay jirin oo aanay yarayn oo aanay bukin xoolahana leelahay ninkeedana waxba ka weydiin maysa aabbaheedna waxba ka weydiin maysa iyadaa bixinaysa dumarkii saxaabiyaadkuna markuu nebigu a sadaqada keena dahabka dhaguhun bay bixin jireen odaygaan soo weydiinaya aabbaan soo weydiinaya midna may jirin waaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin ma haddii la qabo xoolana leedahay haba iska hagaagsanaato wax nuqsaanidayay jirin haddana dee maalkeedu waa maalkiisii maalkiisiio si unbu u dugsanayaa ninkaas waa inay fasax ka qaadata tiada war wixii aan lahaa dee hebela waxaasaan bixinayaae eh bal ka war halkaasaan ku bixinaya waa inaad kala weydiisataayo dee ilaa way isku lamaan yihiin waaba intuu isaguna arin kale keenaaye oo waxa wey waa min xusni cusratiha wa iibi nafsiha wa taqdiiriha lizawjiha wa taqdiimihi fii umuuriha arrimaheedoo dhan bay udhiibaysa xataa keedii bay leedahay de ninkeedi waa nin wanaagsan oo kolle khayrkumu ka shaqaynaya wixeedii markay bixinayso waa inay amar ka qaadata xataa iyadu ha lahaato cabdillaahi bn mascuud radia allahu canhu xaaskiisii baa doontay inay sadaqo bixiso waa kii soo jeedinu keene yidhi aniga iyo caruurta nasiib mar bal adigii caruurta malaa ku bixi mayso hortaa nabiga weydiiyey haddii ay nebigii isula tegeenna nebigu isaga u saxeexay isaga iyo caruurtiisa siibun way ku baxaysaa marka taas oo kale dee waxay tilmaamaysaa la talintii inay arrin wanaagsan keento marka adugu saasaa loo sharxaya xadiidka gabadha iyo xoolaheeda ninku ma laha waxa weeyaan tasarufkeedi iyadaa leh marka ay rashiido tahay caadiya wax nuqsaani jirin وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi إن المسألة waxa la yidhaahdo baryadu ama tuugiddu ama shaxaadka ama siyaaradoonka laa taxilu ila liaxad ila liaxadi alaaa xalaalu maaha saddex qof midkoodun bay tahay rajulu taxamala xamaala nin gashi lagu yeeshay oo daymoobay faxallat lahu lmas'ala qofkaa su-aasha iyo qaanaan urursigu xalaal bu weyi xataa yusiibaha jeeroo uu xamaaladaa helo yusiibaha damiirka muanafka ah wuxuu noqon xamaalada waxa uu xambaaray adduunka ah jeeruu helo oo qaanaankii laga bixiyo uma yumsiku wuu iska joogsan ha ka hakado yuu macaansan dadka qaarkood baa marka caahe iyo afa ku timaado ee akown loo furo ee nuqsaantii dhakhtarkii ka xaliyo bay idhahdaan akownka hanaga xidhina ilaa arsaaqad ilaahay noo furay weeye arsaaqad ku waktiyeysan bay ahayd muraadkaaga inaad heshee inaad sii wado maaha kaasi waa mid warajulun waa qof ka labaad asaabathu jaa'ixa waxa ku dhacday balaayo aafo samaawiya ijtaaxat maalahu xoolihiisiibay gow ka dhigtay faxallat lahu lmas'ala baryadu waa u xalaal xataa yusiiba jeero uu gacanta ku dhigu helo qiwaaman min caysh qiwaaman min cayshin waxuu isku taago ku howlgalo oo nolola wax arrinkiisa tiiriya wax tiiriye arrinkiisao min cayshi nolola macnahedu waxa weeyaan wax uu dee masaariifta ka helo oo uu ku warwareego waa qof dee siduu xoola isaga lahaa ayaa balaaya ku dhacday tuug baaxday way gubteen waa la dhacay waa la kharibay ka saddexaad warajulu waa nin asaabathu faaqa u caydho balaaya waxa ku dhacday cayd macnaha waa faqrigu faqri xataa yaquula jeer ay yidhaahdaan alaaatun saddex qof min dhawi lxija oo dadka caqliga leh oo min qawmi qoladiisiiya saddex qof oo xigtadiisiiya oo xogogaal u ah oon iska odhanayn hadalkee dadkii caqliga lahaaya dhawilxijaa xijaagu waa caqliga oo min qawmii qoladiisii ka mid abaa waxay yidhaahdeen iyagoo markhaati furaya laqad asaabat fulanan hebel waxaa ku dhacday faaqatun faqri arrinkii hebel waa waktigaa u xalaala dherigaa saabka kaga jira waxba dabka looma saaro faaqa faxallat lahu lmas'ala taasina masaladu waa u xalaala inu dadka wax weydiisto intaa wixii ka haray waa xaaraan xadiidkani waxa uu tilmaamaya su-aashu inay xaaraanta markaan baahi jirin nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa man yas'alu nnaasa amwaalahum takauran fainamaa yas'alu jamran falyastakila aw liyastakfir qofka badsanaya dadka xoolahooda weydiis isaga oo ka kordhile ka kordhi oo wax sii haysto biirinaya kaasi dadka wuxuunu weydiisanayaa dhimbiilo naara ee ama ha yaraysta ama ha badsado waxbuu weydiisanaya macnaha waanu iska hayaa ka kordha wey shaxaad iyo siyaara misku doonaya ha ku sheego iyo gacan maris waa dawarsigiio la yar suubiye layar yar macaaneeye baryadaasi waxa weeyaan xoolaa ku urursanaya waa dhimbiilo ayuu nabigu ui alayh salaatu wasalaam ama ha yaraysta ama ha badsado isagay u taallaa marka halkaa waxaa laga faadaysanaya islaamku halku ka duulaya waxa weeye dadku inay asturnaadaa oo kii uu heli karayaana su-aashii iska daayo kii kale aan waxba helaynina loo garto qofkii wax waa inuu garto kii aan waxba hayna waa inuu iska asturnaadaba ilaahay kalifayso markaa dadku waa dad dhib yar bay noqonayaan qofku xaaladahan oo kale saddexda ah inuu su-aal weydiisan karo dadka wax weydiisan karaa ka muuqanaya saddexdiiba waa kaa markaa xadiidku sheegay wey qofka haddii lagu yaqaanay taajir qani oo dabeedna u haa sekada waxa layga siiyo markhaati buu u baahan yahay caddeeye inaanu waxba haysanin oo wixii uu hayse ka baxeen ama uu kacay ninkaa isaga ah inuu kacay oo aanu waxba haysanin markhaati ala keena sida xadiidku sheegaya intaa waxaa la ilaalinayaa adduunku meeshii uu ku munaasibkahayd meel aan ahayn inaanu marin waxaa culimadu ay halkan ka soo reebaan qofka masalan xaq wixii aad ugu lahayd inaad weydiisan karto haddaad dayn ku leedahay ama hadduu madax yahay oo waxaad xaq ugu lahayd inaad weydiisanayso baabkaana intaasaynu kaga baxa baabu sulx dhexdhexaadintii iyo heshiisiintii iyo tanaasuliddii weeye baabkani sulxigu waxa weeyaan waa qadcu lmunaasaca murankoo la jaro xagga sharcigana waa heshiis lagu gaadhayo eh, in lagu soo afsharo muran ka dhexeeyey laba qof kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaac iyo qiyaaskaba waa ku bannaan yahay adiladii afar sahaabo way bannaynayaan allah wuxuu ihi wasulxu khayr dadka in la heshiisiiyo arrinkooda la suubiyaa wanaagsan asulxu jaa-izun bayna almuslimiin ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan xadiidkaa saxiixayna saasuu tilmaamaya xadiidkaa tirmidi ku sugan sulxigu muslimiinta dhexdooda waa sax ilaa inuu dee shay xaraama xalaalaynayo ama wax xaraam ah uu xalaalaynaya mooya ama xalaashi uu xaaraan ka dhigayo macnaha haddii aanu sharciga ilahay khilaafsanayn xadiidkii abidardaa tirmidi ku sugnaa isaguna wuxuu ahaa alaa ukbirukum biafdala min darajati siyaami wasalaati wasadaqa qulnaa balaa qaala islaaxu dati lbayn wadadii oma idiin sheegaa wax ka wanaagsan heerka lagu gaadho salaada iyo soomka iyo sadaqada macnaa darajadaad ku heli lahayd iyo ajrigaad ku heli lahayd sadaqada iyo soomka iyo salaada mid ka weyn ayaa lagu helaya waa maxay waa sulaxa dadka dhexdeeda oo arrimaha la dhameeyo ragga iyo dumarka isaysta dhalinyarada isaysta odayaasha wadaadada madaxdiiy raciyada qofku hadduu kaalintaa suluxa isu taago markastood kastood muslimiin dhexdood dab ka kacay baktiiso nacasnimo maaha waa khayr waaya sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam fadli si weyn buu ku tilmaamayba waxau ihi laysa alkadaab aladi yuslixu bayna annaasi fayanmi khayran aw yaquulu khayran been aalo lama idhaahdo qofka dadka dhexdooda hagaajinaya dabka baktiinaya iyaga isu jiidaya naxliga ka saaraya ee khayr qaadaya khayr isu kala gudbinaya sulxigu waa qaybo sulxi khaarijiya iyo mid daakhiliya ka innaga dhex maraya shisheeyaha gaalada ah ee xabajoojinaynu yeelanayno waxa weeye waa sulxi khaarijiya waa sulxun maca ahli lxarb waa sulxu dimna sulxu lhudna sulxu lamaan intaan aan muddada isdayni oo aan xabad joojin yeelano sulxiga waxaa ka mid a ah kan dawladda islaamka iyo buqaadda buqaadda burcadda ka dhex kacda ee ka dhex toosta la heshiisiinaya ah, labadaasna waa lami sulxiga waxaa ka mida ah kan daakhiliga ah ee dadka muslimiinta dhexdooda ee xaaska dhexdiisa ah ninkiiyo gabadha hadday seegaan dee ilaahay baa wuxuu yihi sabcatu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa haddii ay wanaag doonayaan ilaahay baa dhexdooda hagaajin doona markaa labadaa qof ha loo saaro dad xigto labada dhinaca ninkiiyo gabadha ha la hagaajiyo sulxiga kale malaa waa halkan imika uga jeede waa dad muransan oo maal isku haysta heshiisiinta dhexdooda laga dhaliyo ee la laydhaha hebelo adiguna intaa qaado adiguna intaa ka daa dee istaaya sidii kacbu bnu maalik iyo ninkiis haystay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay iyagoo ku murmaya masaajidka dhexdiisa ila laxajeclada le wallahi inaanan kaa daynayna dhig markaasuu nebigu uhi man iladii yataali aw man ilmutaali waa kumanka dhaaranaya inaan waxba daynin waar bar ka daa baanu ku nidhi adiguna imika bixi baanu ku nihi kalow sidii bay ku dhaqaaqeen markaa gar umuu qaadin nebigu yahay sulxi buu u sameeyey labadoodiina waa ku qanceen tarjamada markaa waa sul waa xoolaha la isku haysto wey sulxun calaa iqraar sulxun calaa inkaar ayaa isaguna jira oo halkan maaragtay kolley waxyaabaa laga hadla ka mid a ah. sulxun calaa iqraar waa kaa kacab iyo nin kale u sameeyey nebigu labadii qof way isla ogolyihin waxaan inay isku leeyihin marka waxaa lagu dhexdhexaadinayaa waar adiguna waxsii adiguna inta kale ku dhaxso sulxun calaa inkaarna waxa weeye qofkani wuxuu le hebelo waxaasaan kugu leehay boqolku waan adan iguma lihi warme waan kugu leeyahay waan iguma lihi waa la ishaystaa jiq dabeedna waxa le war waxba dacwadii aanaan idiin qaadine war konton kun iska sii waan adiguna adiguna iska dayntaada iska qaado ilaa waatanaa soo cadday hadday noqoto dhaariyo caddaynumay tegi laakiin hadda maaha ku qabso ku qadi maysid kii nooca ahayd maaha ku qabso ku qadi maysid macnaheedu iyada wuxuu ahaa waa nin dee aan waxba kugu lahayn oo odhanaya hebelkaasi lacagna u haystaa jaanisna ma hayo waanu qalan yahay oo dhismaya waxbaa ku socda markaa kolley haddii aad ku dhegto xun baa kasoo dacdan sawirkaasuu samaynaya waxay qiyaasaan imanka kuwa dhulka dadka ku qabsadaan warta qofkani wax ma haya wax ma ka helana ha o janis intee leeg buu haya wallahi janis ma haya waa busy wey very busy o halkaa bakhaar buu kalahaayo dawlad buu kalahaayo kada wa kada marka waa qof karaahiyeysanaya isqabsiga taasina waa waa istaraatiijiyad kale istaraatiijiyadda saddexaad waxa wey hawsha uu ku jiraa waa maxay iminka waxbuu dhisayaa sibir baa ka qoyanoo aada buu xasaasi uga yahay taataabashada intaasoo arrimood haddii la isla helo waa istraatiijikaa qabsigiisu marka xaakimka lala kaashado iyo ka dowladda hoose lala kaashado intiba waxa ay leeyihin wuu dhiiqayaa inoo qabto hada waa laga soo daadinay marka ku qabso ku qadi maysi ma aha sulxu inkaarku sulxu halkaa hawla kicin waxa wey nin waxaan isagu isku huba inuu hebel ku leeyahay hebelkanina ama ogaan ha u dafiraya ama ha ilaawo si kasta ha uga dhacdee isawiisa soo taagay sulxulinkaar dabeedna ciddii helaa ama madaxa ama kaagdhow ama culimaahun baa tii war kala qaybsada oo iska kala taga oo isdhunkado isasaamaha dee waaya halkaas wey halkaa xagga hawla kace walikulli qismin aqsaamun takusu mid waliba qaybihiisuu leeyahy oo maaragtay fuqahadu markay ka warramayaan mid walba tafaasiil bay kasii sheegaan markan wasulxu kamaa taqadama min anfaci alcuquud waa waxaa lagu gaadhayaa had iyo jeer inay dadku iscafiyaan markanuu ilaahay leeya eg asulxu khayrun in gar la qaado muduciyo madaacalaya miladii iyo markhaati loogu jeexo ayaa uu ka sahlan yahay waayo kuwaasi waa la isficishanayaa oo gar baa wax lagu kala qaadaya soomaalida waxay dhahaan gar cadaawe iyo muslax ah, warma muslax baynu qaadnaan mise gar cadaawe gar cadaawe halkaa waxaa ka muuqda waa laisku nacayaa wey kii doonaaba waxase laakiin muslaxa ah, war muslax maydin qaadnaa maydin istisaamix ee halkaa khayrun ismu tafdiilku cadaaladduna waa khayr haddana sulxigan wax la isu saamaxayo ayaa ka sii khayr badan wey in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waa ixsaan isagu waa ka markaa aayaddana kolka la eego wasulxu khayrun maxaa la raaciyey wauxdirat ilanfusu shux naftii bani aadamka waxa lagu soo tubay oo lagu soo ururiyey waxa la idhaahdo adayg marka adaygaasuu sulxu kala furanaya oo kanna waxaa la haddii iminka gar la qaado waa intooda waxba weydaan kan kale wax loo sheeganaya waa le hadii gar la qaado waa intoo lagugu wada xukumaa marka intaad wax wada waayi lahayd nus qaado intii laguu wada xukumi lahaa bar qaado taasaa lagu maslaxaya laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illaah fasawfa nu'tiihi ajra cadiima taasaa markaa ilahay u tilmaamay waaya suluxa laakiin yaan loo qaadanin kan soomaalidu guddi baa la saaraya waxaa lana guddidaasi waa sulux bay qaadaysa xeer baana eegaya oo xeerkii reer hebel muxuu ahaa ama xeerka wadanku muxuu yahay markaasay odhanaya adeer dee waana dirateen annagu dhexdiinaanu gallay sulux baanu gallay sidaasay ahayd adaan ku xukunay marka kol haddii sharciba loo eego lama yidhaahdo sulux taasi waa khasmi iyo garwey عن camr bni cawfin almusaniyi رضي الله عنه ana rasuula allahi صلى الله alayhi wasalama قال nebigu waxa uu yidhi asulxu dhexdhexaadintu jaa-izun waa mid hirgelaya bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda wax hirgeli kara wey in la dhexdhexaadiyo la kala jaro ilaa sulxan dhexdhexaadin shay xalaal ah xaaraan ka dhigay aw axalla xaraaman ama shay xaraama xalaal ka dhigay wixii sharciga ilaahay khilaafsan mooyaane walmuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintuna shuruuddooday ku soconayaan ilaa shardan shardi aan la tixgelinayn mooyaane xarama xalaalan shay xalaala ah xaaraan ka dhigay aw axalla xaraaman ama shay xaraama xalaal ka dhigay mooyaane sidaasuu xadiidkaasi tilmaamaya xadiidkani markaa waxa uu jamciyey bayna anwaaci sulxi washuruud saxiixiha wa faasidiha bi haatayni aljumlatayn labadaa jumle koob kooban ayaa heshiiska iyo dhexdhexaadinta la galo iyo shuruudaha la dhigtaba labadaa jumluu kusoo koobayba nebigu calayhi salaatu wasalaam qaacido caamana u ah marka waa la dhexdhexaadin karaa dadna waa la heshiisiin karaa laakiin waa inaan diinta ilaahay meel lagaga dhicin shuruudo waa la dhigan karaa shardigaasi waa inaanu ahayn shardi faasida ah oo diinta khilaafaya taas intaasunbaa shardi u ah suluxu waxa uu gelayaa dhiiggii fi dimaa walankixa walamwaal wakayri dalika min almucaamalaat oo dadku wixii ay isu sheeganayeen ee mag ahaa ama dhiigiyo qoon ahaa way kordhin karaan magtu intii ahayd waa laga badin karaa waana laga yarayn karaa mar haddii laysla ogolyi kanna kordhintiibu ogolaaday haddii la yaraynayana kan yarayntiibu ogolaaday bishar marka wax la dhimayo iyo marka wax la kordhinayo cidda laga dhimayo ama loo kordhinaya de waa inay tahay cid wax ka go-aan haddii ay yihiin dad yaryar oo aan qaangaadhahayn ama ay yihiin dad waalan ama ay yihiin dad la aftuubay oo la qasbay dee taasoo kale dhexdhexaadin lama idhaahdo waa si odayaasheenu mararka qaarkood ayaa magtoo kale marka ay la e, dhexdhexaadinayaan cidda lagu leeyahay waxbaba kama dhegaystaan kuwa magtalahi aqoonta markay go-aan gaadhaan kalama tashadaan e, reerka kale ay la xaalayaan unbay la xaalaan intaasaanu idinku kordhinay intaa waanu idinka jaynay intaa nagaa qaadanay intaa agoontii baanu siinay maba jiro noocan iyagu e, dalkaasi xaraam weyn baa kasoo baynaysa hadii masala ay ahayd boqol halaad waxay leeyiin labaatan waan idinka dayn lixdanna tolkaa qaatay intaana lacag baanu ka dhignay intaana dhagor baanu ka dhignay soddon halaad ama labaatan halaad baa agoontii kusoo haraya iyo dhaxlayaashii waxna lama weydiin wax allo wixii la qaatay iyo wixii la saamaxay waa wada xaaraan weeye waa tan shardiga uu sheegaya markaa xadiisku suluxa shardiguu sheegaya waa lixdankii qubanaha ama kontonkii la qaatayna xaaraan weeye oo kii lahaa muu bixinin kii laga daayeyna lagamaba dayn karo waa xoolaha agoonka waa xore soo maray marka dadkan aad arkayso cirbuhu wada go-een habaar ku wada dhacay waxaa haysta xaaraantaasi cunaya waaya xadiiska marka waaqica loo soo dedejiye waay marka cidda wax ka go-aan mar walba ha lagu xisaabtamo war yaa magtale ha laydhaa yaa dayn kara waxan dumarka iyo caruurta xaq u leh ha la weydiiyo min dalika asulxu bayna zawjayn lmutakhaasimayn fii xuquuqi zawjiya min nafaqatin aw kiswatin aw maskanin aw cashrati wayadkhulu baynahumaa man yuxsinu sulx wayunhi nisaaca baynahumaa wayaxsinu falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wasulxu khayr marka labada qofe ninkii aafadu markay kala tegayaan iyada laftigeeda waa in dee aan eh, aada la isu jijiidanin lagu xisaabtamaa xaragada iyo <coughs> wanaaga sida wanaagsan in lagu xisaabtamaa oo masalan nafaqada biilka ay isu sheeganayaan meherkii iyo eh, alaabta guriga iyo maxaanku idhahdaa masruufka iyo waxaasoo dhan waa in la cidda dhexgelaysaa hebelo adigu intaa ka kax hebel adigu saayeelsaayeel sa la isku celceliya oo inantiina wax laga weydiiya ninkiina wax laga weydiiya labada ay ka go-ayso sida aayadda ilahay ku tilmaamay wa dalika asulxu can ilqisaasi fi nufuusi aw iladrar aw manaafic alacdaa a waxyaabaha dhiigga iyo qoomaha iyo laysu daynayana sulxa waa geli karta faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin wa min asulxi lmuxaram alkraahu calayh suluxa xaaraamta ahi waa ka laysku qasbo waa ka laysku qasbo ninkiibaa gabadhii wuxuu leeyahay haddayso meherkeeda haday haddii aan markaas aan doonay inaan furo adigu ama waxbuu shuruudu ku xidhaya kale oo kale iibsigii maaha laakiin waa an yudayiqa calaa zawjatihi wayacdilahaa dulman litaftadiya nafsaha min waxaa kaloo iyaduna ku jiri karta masalan wuxuu leeyahay hadday doonayso warqadeeda caruurta ha iska keento iyaduna waxay leedahay war caruurta hana haynayo korinaye igama maarmaane warqadda uun aan kala qaadano wixii noo dhexeeyaan dhabayna mahay caruurta ilaa aada keento warqad heli maysa waay inahaasun baa markaa qaacidadaasun bay hoos imanaya shuruudda gabadha ay ku heshiiyaan ninkii markuu guursanay waxyaabana muctabar bay noqdaan lagu xisaabtami karo waxna waa waxaan lagu xisaabtamaynin waxa lagu xisaabtamaya waxaa ka mid a markii uu guursanayy inuu halkaa waddankaa dejiyo inuu biilkaa siiyo inuu gurigaa u dhiso inuu sidaa yeelo ama caruurteediiba kula shuruudsantayna waxaa u yeelo u siin doona ina axaqa shuruudi an yuufaa bihi ma staxallat mastuxilat bihi alfuruuj shardi la oofiyo waxa u wanaagsan ka gabadh lagu guursaday lagu xalaashaday buu nebigu shuruudda markaa xaraamta ah waxaa ka midan ah gabadha laga yeelaynin inaan tu kale lala guursanin ama intuu la qabo la furo haddaad doonayso inaad guursato eblaayo iska fur markaasu dabeetana ka yeelay lama yeelayo shardigaas laa tas'al ilmar'atu alaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'iha nebigu wuxuu leeyahay gabadha la guursanaya yay shardi ka dhigin tii lasii qabay ee walaasheeda islaamka ay ku walaala yihiin in la furo si fujaankeeda wixii ku jira ay iyadu isugu shubato si labada koobba ay isugu shubato ila waa hunguri weynaanune sidaa yay yeeli marka shardiga faasidka ah lama tixgelinayo wacan abi hurayrata radia allahu canh أna النabiya slى الlahu عalayhi waslm qaal nebigu waxau hi laa ymnacu yuu diidin ma diido yuu diidin weeye jaarun mid jaarahoo ologa jaarahu kiisa kale la ologa yuu u diidin an yagriza inuu ku tallaasho ama uu ku taago khashabatan qori fii jidaarihi gidaarkiisa inuu qori ka taagto yuu u diidin ninka kula soo jaaraya aqalka kugu qabsanaya hadduu doono inuu kugu qabsado ama qori kugu xidho ha u diidin uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu odhanayaa maa lii araaku maxaa igu dhaceen idiin arka soo anigan idin arka dad iyo dhegaystayaashii canhaa sunnaha nebiga mucridiina idinkoo kasii jeeda qadiyadan ama sunnaha nebiga maxaa uga sii jeedaan ee iga dhegaysan laadihi wallaahi la armiyanna biha inaan sunnaha ku tuuri doono ama qorigaa bayna aktaafikum garbaha dhexdoodaan idinkaga ridayn doonaa qoriga khashabada ama sunnaha sunnaha idinka dayn maayo in waan idinku disi ilaa labada garab idinka geliya muttafaqun calayh nabigu wuxuu ley alayhi salaatu wasalaam xadiidkan saxiixa waa qadiyad lasii xidhiidha uun dhexdhexaadintii iyo walaaltinimadii iyo soo dhoweyntii ar midkiin haddii lala soo jaarayo aqalka lagu qabsanayo ama ooda oo la doono in gidaarkii lagu qabsado ama khashabad waa kuwa had iyo jeer qoryo ka soo taagtaagan gidaarka qori baa lagu tallaalanaya yuu u diid inu odhan in iga gooso guriga ama qorigayga qorigaaga ha ku xidhi diyaarkayga gidaarkaaga ha ku tallaali haddaan sabab kala jirin haddaan sabab waxyeella jirin oo waxba aanu yeelaynin yuu ka cadhoonin khayrkaa ilaahay uu siiyey iyo dhismaha iyo wanaaggaa usoo kordhaye ha yidhaahdo iskaga qabso adeer gidaarka ku qabso qoriga qoriga ku tallaalo garaa'idka garaa'idka iskaga xidho ha yidhaahdo abu hurayra kolkii uu tan yidhi ayaa wuxuu arkay waktigaana barasaa buu ahaa dadkii oo si uu soo yar indhagiirgiiran oo soo yar ligan oo macnaa karaahiyey aan aada ugu u jiibinin dee ila qofka hadalku gala jiibin buu leeyahay oon madaxa aada u ruxin dabeedna wuxuu ihi waa sii jeejeesanaysaan soo maaha labada garab dhexdoodaan idinka cada anaa qasab idinku martiin doono ila maamulkiina u hayaa sharcigiina u hayaa kol haddaan xadiis nahayo xukunnahayo dee waa qasabbaabaan idinku martiin bulaada weligiiba soo indhabuurnaada wey qasab baan idinku mur waaya marka jaarku xuquuq buu leeyahy fara badan waajibaytay in la ilaaliyo waljaari iljunub baa ilahawi malaguna waa in badan buu ii dardaarmay buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaaan u maleeyey inuu dhaxalka dhaxalkooda isa siinayo wallaahi laa yuminu man laa yaamanu jaaruhu bawaa'iqa iimaanba ma laha ka aan jaarku ka aamin ahayn sharkiisa waxyaabaha markaa ay fiican tahay waxaa ka mid a wixii manfaceed ku kordhin karayso inaad ku kordhiso oo sida gidaarkaasoo kugu qabsado oo kale <clears throat> waaya waa adigoo ixsaan u siiyaa fiican marka hore inaad ixsaan u siiso ayaa fiican haddii xataa aanad ixsaan u siinaynin waad ka iibin kartaa oo waad odhan kartaa gidaarka ku qabso dee hana lagu qiimeeyo oo aan qaybsanno sida caadiga ah iga goosto waxa ka fiican ku qabso koog dabeedna dee inoo qayni oo qaybtayda ii celi waa cadaaladii iyaday kasii fiicnayna sidaa iskagaa qabsamaadeen jaar wanaag waa gacan aad gashatay bay noqonaysa weligaa way ku habranayaan haddii markaa ay kula soo jaarayaan aad tidhaahda iskaga qabso qasamadda iska tallaalo layrkana iska tallaalo waxba iska tallaalo aad tidha wuxuuna wax badanba noqon maayo wax yar buu noqonaya marka la qiimeeyo wax badanooba noqdo waxay odhanaya si wanaagsan buu reerkaasi noo soo dhaweey maalintaanu degayni wax walba wayna siiyeen ba odhanaya haddii kale wax walba way naga qaadeen ba odhanaya marka xaq wuxuu leeyahy qofku wixiisi inuu ka qaata laakin dee diibmada iga goosadaa meesha qaba haddaan sababi jirin oo maala hadduu mishiine iyo warshad soo dhigay ama qiiq iyo balaaya ka karaysa iyo gariir ama meeshan uu degayaa meeshii guri ahaan aanay ahayn sababide haddaanay jirin sharciga sidaa darteed baa wuxuu ku leeyahay ajmac alculamaa cala almanci in loo diidi karaaba isla waafaqeen min wadci alkhashabati cala jidaari aljaar maca wujuudi darar mar haddii dhibaato timaado waad u diiri kartaa dhibaato ayaa imanaysa qofkani meeshan silimu ka dhigaya qofkani meeshan wuxuu ka dhigaya maqaam dig iyo demtaasu habruu ku tubanaya oo durbaanadu way isweydaaranayaan lama seexan karayo xerariyaad buu ka dhigaya riyaha iyo orgacdu ka qalaadayso wuxuu ka dhigayaa mashiin gariiraya meel aduu tusaale waa in darar dhibaata aanayna laa darara walaa diraara xadiiskaasa lala akriyaya waaya adigu saasaa loo jamcinaya kolleyba xaqiisaa qaato qofku cidina ma diidana wacan abi xumayd asaacidiy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi laa yaxilu limriin qof xalaaluma ah an ya'kuda inuu qaato cashaa akhiihi walaalkii ushiisa inuu iska qaato ma aha xalaalu ma aha walaalkaa ushiisa inaad iska qaadato bikayri dhiibi nafsin iyadoo naftiisu ka raali ahayn minhu cashaaga bikayri dhiibi nafsin iyadoo naftiisu mafsuud ka ahayn oonay ogolayn minhu waxa ficilkaa xadiiskaasi saasuu tilmaamayoo waxa weeye qofka xuquuqdiisa iyo xoriyaadkiisa iyo tasarufkiisa in loo daayo iyo milkigiisa in loo tixgeliyo qofka muslimka ah wax kala daaya ul balay ul haddaanu qofkani raalli ka ahayn bakooradiisa ha qaadanin tusbixiisa ha qaadanin waysadiisa kabihiisa kitaabna hadalkeedana dah wuu kasii qaadaysaina dimaakum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati yawmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada alaa hal ballaqtu allaahuma fashhad waa taxriim akhdi amwaali innaas bikayri ridaa anfusihim mar haddaanay raalli ka ahayn lama qaadan karo waxaad halkaa ka fahamtay xuquuqda addoomuhu way weynta wixiina dayn buu kugu noqonaya dayntana waxaa la tilmaamay inaan laba dhaafin qofkiioo kaa daaya mooyaane culimada qaarkood waxaa sida xadiidka ahaa dee qofka shahiidkaa wax walba waa laga dhaafaya daynta mooyaane diinta laga dhaafi maayo nin baa wuxuu ihi arayta in qutiltu fii sabiili llahi atukafaru canii khataayaay haddaan maanta caawa jihaadka ku dhinto ma layga dhaafayaa dembi oo dhan mo haad in yar kadib buu ihi daynta mooyaane malaggaa imika ii sheegay bu fa ina jibriila qaala lii daalik malaggaa iga gaadhsiiyo ii dhex geliya markaan iminka kuu sheegayo gashiga lagaa dhaafi maayo shahiid kasta ahaa marka de taas wey diibu nafs qofku markuu laakiin raaliya ha waad qaadan karta ee uu kaa raali yahay waxa inaad qaadato iska og taana waxa astaan u ah horaad u qaadato kuma weydiin oo ma iska qaada iska qaadan ku ku saamaxay ama iska qarin may sida isagoo arkaya aad iska qaadato aamusana jooga codkiisu ahaa qaacidadaasaa loo tixgelin doonaa fuqahaduna waxay dhahdeen akhdu maa yuclamu rida lmaaliki fahuwa yajuuz wixii la og yahay kalihi inuu kuu fasaxiya kuu fasixi lahaa waa la yska qaadan karaa waaya aayaddiina ilaahay markii uu ka warramayey guryaha iyo in wax laga cuni kara iyo arrimaha ah laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xaraj aayaddaa dheer soo wada suuratu nuur koob iyo lixdan halka u dambaysa ilaahay waxau ihi aw buyuuti khaalaatikum aw maa malaktum mafaatixa aw sadiiqikum guryaha ehelkiina waxba ka cuni kartaan way iska geli kartaan kaafurihiisa haystaan iyo guriga saaxiibkiina iyo guriga saaxiibka marka saaxiibkii haddii la sheegay waa saaxiib dee raalli ka ah lidaalik ba culimadu waxay leeyihin haddii xataa qof uu wax ku weydiistood siiso macalkaraahiye ku siiso may ansixinaa iska soo celiyey <clears throat> hibada iyo hadyadda macalkaraahiyada macalxishoodka ah may ansixin bay idhahdeen ila xadiisku diib nafsi buu sheegay diib nafs ayibat nafs ah, marka diib nafsi haddaanu jirin mael daalibka ah, ama ardayga ayaa mucalimkiisii si uu yii waxaa ma isi qaataa ah, si dee si kadaabu ku ha inantiibaa qofka ka xishoonaysa wax ka qaata way iska xishooday qofkan xishoodkaasi diibu nafsi maaha ha u celiye bay leeyihi ha u celiye ila waa habaar buu ka daba tuurayaa hoostuu ka karaahaysanaya baab lxawaala xawaalada baabkeedii wey xawaaladuna ma aha tan iminka aynu ah naqaano laakiin waxa weeye qofkii ood ku reebto xoolo qof lacag kugu lahaa ood qof kale ku reebtaa xawaalad la yidhaahdaa filan qof baa lacag kugu leh hebelkan kalead ku reebaysa waxaad leedaha wixii aad aniga igu lahay hebel ka qaado waa hebel c waaya intaa wey xawaalada waa nooca marka arkaantay leedahay waa muxiim iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi iyo muxaalu bihi iyo xawaala waa saas wey muxiilku waa wareejiyaha gandaynta lagu lee wareejinaya muxtaal waa taa ku dheeslaha aynu sheegaynayo waa gashiilaha gashiilaha wax sheeganaya wey muxaalu calayhi dee damiirka waxaad ka garanaysaa xarafka ah kii lagu wareegayo wey deynta lagu sii lahaaye labaad ee wax lagu soo reebayy muxaalu bihi kii sababtiisa wax lagu reebayo gashiga iyo dee xawaaladii marka wuxuuna shardiyahun qofkan wax lagu leeya lagu reebayo waa inaanu akownku casayn akownkan lagu reebayo ninkan laleeya ku had waa inaanu dee siiro ahayn meesha waa wax waa inaanu dafirsanayn uu ogol yahay qoraal bixiya ama qiraal bixiya kan isagu lasoo wareejinaya waxba shardi maaha inuu raalli yahay e mar haddii loo hayo meel dhag ah dee ha ku wareego maxoolu doonaya amaa xawaaladeennan kale iyadana bal waynu yar taaban laakiin xawaalada iminka halkan uu ka hadlaya waa taa wey xadiiska uu usoo qaatay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi madlu qofkii maalqabeenka ahaa oo dadka meermeeriya isagoo waxoodii u helaya dulmun waa gardarre iyo xadgudub isagoo dadka waxoodii bixin karaya hadduu jiiro bilaabo iyo warwareeg daalin weeye wa idaa utbica marka la raaciyo axadukum midkiin calaa malii qof maalqabeena qof maalqabeena marka midkii la raaciyo ee lagu xawilo ee lagu reebo ee la hebel ka qaado fal yatbic ha raaco ha raaco ha yidhaahdo waaya shanaad igu reer waaya yuusa soo taagin ila in la kala baxaa la rabaaye muttafaqun caleyh wa fii riwaayati lamed waman uxiila qofka la xawilo ee laydhaha hebel ka qaado fal yaxtal ha wareego dee ah, ha wareego ha idhahdo waaya xadiidku saasuu leeyahy marka u horeeya waxaa laga duulaya inaana dayn qaadan ko wixii gashiga aad iska ilaaliso inaana su-aal badsanin aada iska dhowrsanaad way kaliftoo gashiga wuu kugu go-ay kii gashiilahaabaa la leeyahay ka qofkan haddii adiga aada waxaysatana waxaa lagu leeyahy daalin ha noqonine dadka waxooda iska bixi waaya haddii adigii aanad waxba hayn oo qof waxaya aad ku reebta kii gashiga kugu lahaa isagiina waa lala hadlayo waxa uu nebigu leeyahay falyatbic falyaxtal dee ku wareego ha ku hadho oo yuu odhan inuu waxaan adaa iga laacday aadaanku haystaa waxayga adaa cunay haddaan waxba haynin maxaad ka guri ilan adaa sidan yeelay haddaad la soo taagnaato sharcigu wuxuu doonaya in la kala socdo oo muranku yaraado la baxo marka qofkanaad haysataa haya laakiin mid wax haya ayuu kugu reebay dee ku har qoraal ka samayso qiraal ka samayso taasoo xadiisku saasuu sheegay <clears throat> macno saxa wey waa aadaab wanaagsan oo sida loo kala soconayo sheegaysa laakiin dee calaa mali mali waa qofkii buuxay ee aan madhnayn qof meeshii aan madhnayn wey oo wixii haye wey waanu hayaa dafirsanaynna qiraal iyo qoraalna bixiya marka shuruudahaas unbaa loo xidhaya waa inaanu faqiir ahayn waa inaanu mubaadil ahayn waa in garsoorka la geyn karaa waa kullu dalik tan kale iyada xawaaladeenan waxaa loo yaqaanay berigii hore ee kutubtan la sharxayey magaca odhanaya asaftaja ayaa loo yaqaanay waa qofkiio qof lacag ka qaato mid kale ku xawilo oo yidhaahda qoraal intuu u sameeyo hebel intaasaa ka ayaa sii ama telefoonkan iyo faagiskan iyo waxaan waqad ikhtalafa alculamaau fii xukmiha aljumhuur wa minhum alxanafiyatu washaaficiya cala almanci liannahum yactabiruunaha qardan jara nafcan qaarkood ma banaanaday leeyihiin oo waama dheef soo jiiday oo dhibyaraan baa ku jirta laakiin sida raajix ah waxa weeye inay banaan tahay oo ay maaragtay sax tahay waa inay sax tahay weeye taas waxaa kaloo tilmaameen yaquumu tasliimu shayk maqaama alqabdi cinda tawafuri shuruuihi fi mas'alati sarfi nuquudi bitaxwiil bitaxwiili fi masaarif yuctabaru lqayd fi dafaatir masraf fi xukmi alqabd liman yuriid istibdaala cumlatin bicumlatin ukhra adigu kol haddii qofkii uu helayo wixiisii inuu kani ka qaado oo mid kale uu ku xawilo oo kaa kale uu ka qaato waa la ogolyahay waa wax la ogol yahay wey cabdillaahi bnu zubayr sidaasuu samayn jirayoo dadka intuu lacagta ka qaado ayuu muscab ibnu cumayr oo ciraaq jooga ayuu odhan jiray ninkaa intaasaan ka hayaaye c saasuu odhan jiray marka majmac lfiqi bishaani taxwiil ilbanki isagana way isla qaatay inuu qofkii jeeg u jaro kaashkiina uu ka qabto ama boono u jaro weliba lacagtii u bedeli kara haddii u taana way sheegeenoo qabdigan qofkii maaragtay jeega la siinayo ayaa isaguna geli kara bay leeyihin halkii lacagta guddoomashadeeda aduu xawaaladaasi waa banaanta wallahu subxaana wa tacala aclam